بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد waa kitaabkeenii alraxiiq almakhtuum ee ku saabsanaa siiradii nebiga sala allahu alayhi wasalam waxaan ku jirnaa weli muqadamadii alxukmu walimaaratu fi lcarab waxaan kasoo hadalay almulku bilyaman waxaan kaloo kasoo hadalay almulku bilxiira waxaan kaloo kasoo hadalay almulku bishaam waxaan kaloo isagana kasoo hadalay oo noogu dambeeyey almulku bilxijaaz baan kasoo hadalay isagana waxaana ugu dambay marka alxukmu fi saa'ir alcarab xukunkii kale oo ka jiray carabti kale caawa ciwaanka darsigeenu horta waa darsigii sideedaad ciwaankaan ka bilaabaynana waxa weeye alxaalatu asiyaasiya xaaladii siyaasadeed iyo maamul ee carabi ku sugnayd qabla alislaam waxaana horey u sheegnay sababta qabla alislaam looga sheekeynayo siday xaaladda carbeed iyo sidii loo deganaa iyo noloshooda siday ahayd xaaladooda diineed midooda siyaasadeed tooda dhaqaale dhinac walbo waxaa la doonayaa in isbarbardhig lagu sameeyo islaamka markuu yimid iyo qabla alislaam sidii la ahaa caawa marka darsigeena waxa weeye alxaalatu siyaasiya xaaladii siyaasadeed ee carabi ku sugnayd islaamku intuuna imaanin darsigeena caawa waxaad moodaa inuu meelo badan xaaladeenna iyo waaqica hadda aan ku noolahay inuu ka shabahayo dadka waxaa is leedahay islaamnimada un baan kaga duwannahay de ayagu mushrikiin bay ahaayeen annaguna muslimiin baan nahay laakiin xagga siyaasadda iyo hardanka socda iyo qaabka qabaaishu isu hayaan iyo sida cadowga uga faa'iidaystaysto annaga nooga faa'iidaysanayo inay aada iyo aada isu shabahayaan baad moodaa wuxuu yidhi sheekhu waqad dakarnaa waxaan soo sheegnay xukaama alcarabi xukuumadii carbeed iyo sidii loo kala deganaa iyo boqortooyinkii yaraa ee jiray waa la-aana hadeerna aana lanaa waxaa naloo gaaray waxaa la gaaray an nadkura inaan sheegno jumlatan duuduub inaan u sheegno oga sheekayno min axwaalihim asiyaasiya xaaladoodii siyaasadeed ee carabi ku sugnayd fal aqdaaru goboladu athalathatu ee saddexda alatii gobolladaas iyo derisyadaas oo kaanad ahayd mujaawiratan mid deris la ah lil ajaanibi ajaanibta deris la ah saddexdii degaan ama saddexdii jiho ama saddexdii gobol ee ajaanibta deriska la ahaa horaan uga soo sheekeynay sham waxaa deganayd oo haystay room waxaa deris la ahaa nimankii carbeed oo asaasinada la dhihi jiray xiira waxaa deganaa maaragtay boqor carbeed baa joogay wuxuu deris la ahaa nimankii furus yemen waxaa deganaa boqor carbeed wuxuu deris la nimankii axbaashta oo xabashida ahaa marka saddexdaa degaan oo waaweyn oo saddexdabo deris ay leeyihiin dad ajaanib ah een oon carab ahayn taasuu ka hadlayaa marka fal akdaaru goboladii athalaahatu saddexda ahaa ama fal akdaaru jihooyinkii athalaahatu saddexda ahaa allatii kuwaasoo kaanad mujaawiratan dariska la ahaa lil ajaanibi dadkii ajaanibta ahaa kaanad waxay ahayd xaalatuha siyaasi siyaasiyatu xaaladeedii siyaasadeed waxay ku sugnayd saddexdaa degaanbo i tadacducin dacfi iyo burbur iyo iyo wanhitaatin iyo hoosu dhac laa maziid caleyhi aan waxba u kordhayn oon kororsiimaba lahayn nimankii khasaasinada ahay ee asalkooda carabta ah laakiin ruom gacansaarka la lahaa iyo nimankii yeman deganaa ee axbaashta gacansaarka la lahaa iyo nimankii xiiro deganaa iyo dhulka iyo ciraaq area ee rus gacansaarka la lahaa intaba xaaladoodu waxay ahayd maaragtay mid burbur iyo baabac ku socoto ayay ahayd hadduu ka sheekeynayaa marka wuxuu yidhi faqad kaana annaasu dadku waxay ahaayeen bayna saadatin wa cabiidi sayidyo iyo addoommo wax u dhexeeyaa ma jirin dabaq dhexa ma jirin dabaqa dexa ma jirin niman sayidya oo boqorro ah iyo niman addoomuhu ah iyaga u adeego oo shaqaale u ah sidaasay ahaayeen aw ama waxay ahaayeen xukaamin wa maxkuumiin kuwa wax xukumo iyo kuwa la xukumo fasaadatu nimanka saadada ahoo sayidyada ahoo hogaamiyaasha walaa siyama gaar ahaan al ajaanib kuwa ajaanibta ah waa ruom iyo farisiyo kuwaasuu ka hadlayahay kaana lahum waxay lahaayeen kula algunmi waalcabiidu calayhim kula algurmi nimanka ajaanibta oo boqorada ah kaana lahum waxay lahaayeen kula algunmi wax kastoo nacfi ah gunmiga waa wax kasto ama ha noqoto waxay qanim ahaan ku heleen iyo boob ama ha noqoto waxay qaaraan ku heleen ama waxay wax walbaba ha noqotee wax allaalaya wixii nacfi ah waxaa iska lahaa boqorada waalcabiidu addoommaduna calayhim waxaa lagu lahaa kulla algurmi wax kastoo khasaare ahna ayagaa lahaa wixii khasaare ah iyo wixii baaba ah iyo wixii xun waxaa iska lahaa addoommada dadka loo taliyo wixii nacfi lahna waxaa lahaa boqorada wa bicibaaratin cibaaro iyo tilmaan oo awdaxa kasii waadixsan midda ayada hadda aan sheegnay uu sii faahfaahinaya ereyga gunmiga iyo gurmiga opposite bay isku yihiin nacfi iyo waxaan nacfi lahayn weyi wixii aan nacfi lahayn oo khasaare iyo dhibaata addoomadaa iskaleh dadka la xukumo shacabka wixii nacfi lahayna waxaa iskale madaxda iyo saydyada wa bicibaaratin cibaaro iyo tilmaan karoo awdaxa kasii waas kasii maaragtay waadixsan oo kasii cad waxa weeye ina racaaya ina racaaya raaciyaddu kaanuu waxay ahaayeen bimasaabati masraca beer oo kale beer oo kaley ahaayeen oo tuuradu la la keenayo almaxsuulaatu wixii ka soo go-ay beertaas ila alxukumaati madaxda loo keenayo dadka shacabka wuxuu lamid ahaa beer la tabcay ahay markastay soo go-dana beertaasi wixii kasoo baxo manfaca waxaa loo geenaya xukuumadda loo keenay hahay fasatakdimuhaa way adeegsan jirtay xukuumaddu beerta iyo wixii kasoo baxay waa shacabka xooggoodii dhiigoodii fasatakdimuhaa way u adeegsan jirtay fii maladaatiha waxyaalaheeda raaxaysiga ah iyo wa shahawaatiha waxyaalaheeda rabitaanka ah iyo wa raqaa'ibiha waxyaalaheeda ay jeceshahoo dhan iyo waxay doonaysay u adeegsan jireen iyo wa jawriha waxyaalaha jawrka iyo gaboodfalka ah iyo wa cudwaaniha waxyaalaha xadgudubka iyo colaytanka ah ay rabaanna u adeegsan jireen xoogga dadka iyo dhiigooda ay cuni jireen hadday dad dulminayaan ayaday u adeegsan jireen hadday raaxaysanayaan oo istimtaac samaynayaan oo dalxiis iyo ay ku jiraan kibirna wixii dadka dhiiggooda ay adeegsan jireen soo ma jeeda wax walbo dad la dhuuqayo lagu dul nool yahaa dhiiggooda la cabiyay ahay ama naasu dadka la xukumayay miya fahum iyagu fii cam fii camaayatihim indhala-aantoodiiba yatakhabaduuna ayay yay ku dhex hamagsanayeen hamagsi qofka markuu indhala iyo iska socdo ama adooba indha qabo meel mugdi a ah markaad socoto oo meeshaad cagta dhigaysa aadan ka warqabin aada iska socoto uu hamagsaday baa la yidhaahdaa hahay ama qof daan daan camal ahoo iska socdo oo lugto kolba lagu iska qaadayo ama naasu dadkii shacabkaa fahum iyagoo fii cama fii camaayati fii fii camaayatihim indhala-aantoodiibay yatakhabaduuna ee la daalaa dhacayeen oo iska dhacdhacayeen wa dulmu dulmigii yanxadu wuxuu kasoo hoobanayay calayhim iyagoo oga soo hoobanayay min kulli jaanib janibin dhinac walbo wamaa fi istidaacatihim awoodooda iyo karaankooduna ma ahayn atadamuru inay dhibsadaan dhibsi iyo caro iyo washak waa cabasho midna awoodooda ma ahayn wax walba lagu samaynaya shacabka juuq ma dhigi karin tadamurku waxa weeye adoon afka ka hadlin markaad dareenkaaga muujiso wejigaaga iyo inaad wixii dhibsanayso ood karhanayso shagwadana waa markaad afka furatood calaacasho ama aada dacwato ama aada sheegato ama aada cabato midna maysan awoo awoodin dadka shacabka waa la dulminayay dhiigooda la cunayay dhiigooda la cabiyey xaqooda la duusinayay waayahay qof baa u shanqaraya muudka gala walaalayaal raalli idinku ah dadka koorka wato waayahay <clears throat> wuxuu yihi ama annaasu dadku fahum iyagu fii camaayaatihim indhala-aantooda yatakhabatuuna ku maaragtay habagsanayeen wadulmu dulmiguna yanxadu calayhim min kulli jaanibin dhinac walba uu kaga soo hoobanayo wamaa fi istidaacatihim awooddooda iyo karaankoodana ma ahayn atadamuru inay dhibsadaan oo dhibsi ay muujiyaan washakwa inay cawdaan midna ma awoodin bal hum iyagu iska daa inay cawdaane yusaamuuna waxaa la dhadhansiiyey la dhadhansiiyey oo laga dharjiyey alkhasfa duli dulli iyo waljawra dulmi iyo walcadaaba ciqaab alwaanan baa la dhadhansiiyey noocyo ahay cadaab noocyo ah iyo jawr iyo dulmi noocyo ah iyo dulli noocyo ah baa la dhadhansiiyey oo la cabsiiyo saakitiina xaalay aamusan yihiinoo dhibkaasaa nala ku hayaa aysan dhihi karin ahay ahay waa waxa anaga hadda maantan haysto dhulkeeni berigina waa la googooyey gobollaa laga dhigay oo iyagu cadow isku ahoo la kala dhex joogo cadowgii cadowgiibaana kala dhex joogo na kala celinayo birigiina badina waa la waa maaragtay waa la biliqiystay dadkiina indhahan baa laga fiirsanayaa dhibka waa la wada sheegayaa laakiin qof walba indhuhu ka fiirsanaya ahay waa siday ku sugnaayeen carabi qabla alislaam faqad kaana alxukmu xukunku wuxuu ahaa istibdaadiyan mid kalitalisnimo ku sifaysan oo kalitalis ah walxuquuqu xuquuqdii dadkina daa'icatun mid lunsan bay ahayd oo mahduuratun oo hadur ah oon waxba laga soo qaadayn qofkii la dilo qofkii la dhaco qofkii la boobo qofkii la xiro waa hadur waalqabaa'ilu qabaaishii almujaawiratu deriska la ahaa lihadihi alaqdaari derisyadaas goboladaas oo qabiiladii carbeed ee deriska la ahaana mudabdabuuna waxay ahayn kuwa u dhexeeyo ku laablaabto tataqaadafuhum ayagoo ay ayagoo maaragtay ay tuurtuurayso alhawa alahwaau walaqraadu hawadii iyo iyo danihii ujeedooyinkii ay kol xaggay tegayaan kol xaggay tegayaan sidaa sii fasirayo maratan yadkhuluuna fi ahli lciraaq mar waxay u guurayaan halkaa iyo ciraaq wa maratan yadkhuluuna fi ahli shaam mar waxay u guurayaan halkaa iyo shaam ahay marka waxaan kuwa udhexeeya oo kolba geedi ku jiro iyo wareer iyo jirha wareer wa kaanad axwaalu axwaalu lqabaa'ili qabaaisha axwaashooda iyo xaaladooda waxay ahayd daakhila aljaziira jaziiratu dhexdeeda carabtii deganayd xaaladoodu waxay ahayd mufakakat mufa mufakakata alawsaali mid xubnaheedu googo-an yihiin oo cad cad haystaba uusan ku jirin jirkeediiba sidaana qof qof neef inta la qashay la jarjaray sidaasay ahayn carabta jasiiradda deganayna taqlubu calayha waxa ka qaalib noqda oo ka adkaaday al almuna almunaasacaat alqabaliya ahy ishaysigii qabyaaladeed oo dhexdooda ahaa walikhtilaafaat alcunsuriya iyo khilaafaadkii midabta korka ku dhisnaa iyo wadiiniya khilaafaadkii diineed waa kala googooyey oo sidii neef la qalay hilibkiisoo kale ka dhigay cadba cad inuusan haysan waad ogtihin bini aadamku markuu iskhilaafo waa macno beelaa xataa kuwa wada dhasho walaalahoo halka aabo dhalay hadday iskhilaafaan oo aaraa'doodii ra'yigoo kala duwanaday kala tagaan waa macno beelaan jiritaankooda waa lumayaa caraba way iskhilaaftay ayagaa colaytamay soo ma jeeda qaar waxay gacansaar la yeesheen faris furus qaarna sham qaarna ardulxabasha wixii soo harayna waxay noqdeen dad iyagu dhexdooda loolan ku jiro xataa qaala naatiquhum ilaa mid ka mid oo hadlay uu yidhi wamaa ana ilaa min ghaziya wamaa ana wamaa ana ilaa min ilaa min ghaziyata in qawad qawaytu wain tarshud wain tarshud ghaziyatu eh, arshudi wamaa ana anigu ma ihi ilaa min khaziya qabiilka khaziya la yidhaahdo waxaan ahayn ma ihi in khawad hadday lunto khawaytu anna waan lumay wain tarshud hadday hanuunto toostana khaziyatu qabiilka khaziya ah arshudi anna waan waan toosayaa ahay meesha la yidhaahdo qabiilkaaga iyo tolkaaga waa dhexdaa looga jiraa fiqi tolkii kama janno tago nin faqiih ah oo diinta aad u yaqaano xaqa iyo baatilka la garanayo inuu keligii janno aado qabiilkiina naar aado ma dhacdo oo fiqi tolkii kama janno isagoo keligii janno kama galo wey uu la gelayaa naarta saasay ka wadaan ahay marka wuxuu yihi ree ree khaziyan ka mid ah hadday khaziya hagaagto waan hagaagi hadday halowdana waan halaabi hadday cadaab gasho waan la geli hadday toosta waan la toosi ahay tolka un baan ah tol waxay dhahaan tol waa tolane soomaalidu tol waa tolane wax kugu tolay ma jiraan nin d dembiilo oo ah oo ilaahay caasiyey wax waxna kuma tolid dariiqaaga mar qofka wanaagsan baad isku tolan tihiin oo isku wada haysaan walaala tihiin laakiin midka caasiga ah oo isku qabiil baanahay uguma tolid waa hadal wey waxaas marka sidaasay dhaqankoodu ahaa xaaladooday ahayd walam yakun lahum maysan lahayn carabi malikun boqoroo yadcumu xoojiyo istiqlaalahum madax banaanidooda madax banaani uroodi u raadiyo aw marjicun yarjicuuna ilayhi meel marjic ay u noqdaanna ma lahayn oo wayactamiduuna calayhi ay ay maaragtay cuskadaan oy u laabtaan waqta shadaa'idi xilliga dhibka meel loo noqdo ma leh nin boqor hoo isku haya ma leh midna ma leh ahay oo sida hadda aan nahay yani diin aan isku waafaqsan nahayna ma leho khilaafaad baa yimid oo intaasoo urur iyo intaasoo jamaaco oo kale hadaafaha ah, ayaa loo lamayso oo hadday rabaan qaarkood cadowgay ushaqaynayaan dhaqanna mideeya ma lihin waxa weeye nidaam kaleoo na mideeya ma lihin sidaasi carabi ahayd ban annagana maanta ma ku sugan nahay islaamnimada unbaan kaga duwannahay anagu dad muslimiin ahaan nahay laakiin ayago mushrikiin bay ahayn wa ama xukuumat lxijaaz xukuumaddii xijaaz ka jirtay faqad kaanad waxay ahayd tanduru ilayha mid ay soo eegto alcarabu carab oo dhan ay soo eegto nadrata taqdiirin waxtiraamin fiiro qadarin leh iyo ixtiraam iyo xushmo leh ayaa lagu soo eegi jiray maxaa yeelay meeshii deganaayn haddee waa maka makana waa beytkii ilaahay oo la xurmayn jiray oo isoo xajin jireen marka xukuumadda iyo markaa ka jiro waa kii qusay ibnu kalaab uu maaragtay dhisay weeye oon kasoo sheekaynaye carab oo dhan waxay ku eegi jireen nadrata taqdiirin iyo waxtiraamin bay ku eegi jireen wayarawnaha waxay u arki jireen qaadata sadanati lmarkazi diiniy markas diineed ama xarun diineed hogaaminteedii iyo tiirarkeedii bay u arki jireen sadana yani tiirarkii hoggaanka diinta ama xaruntii diinta tiirarkeedii bay u arkiyeen wa kaanat waxay ahayd tilka alxukuma xukuumadda xijaas ka jirtay fi lxaqiiqati xaqiiqa ahaan khaliidan mid isku darsatay min asadaarati horumar addunyawiya diine adduunyo iyo walxukuumiya mid dowladeed iyo wazacaamati diiniya hoggaan diineed waa sidii qaabku u qaabeeyey qusay ibnu kilaab reer hebelow adinku waxaad qaabilsantihiin dhinaca martida markay imaada xajka qoladaasaa waraabinayso qoladaasu halkaasay shaqo ka qabanayaan qoladaasu hawshaasay leeyihiin qoladan furayaasha kacbaday hayaan qoladan maaragtay wixii isqabsi iyo gar iyo dooda hay gelayaan qoladan wixii dagaal iyo hog maaragtay hogaamin hay leeyihiin waan soo marnay macnaha qaab dawladeed ahaan bay u dhisnaan kuwa ugu run bay ahaayeen nimanka xijaas ka dhisnaa hahay wa kaana tilka alxukuuma xukuumadda xijaas ka dhisneyd waxay ahayd fi lxaqiiqati sida dhabta khaliidan mid ka samaysan oo ka kooban min asadaarati dunyawiya horumar adduunyo iyo walxukuumiya mid siyaasadeedoo dowladeed iyo wazacaamati diiniya hoggaan diineed xakamad way xukuntay bayna alcarabi carab dhexdeeda bismi zacaamati diiniya hoggaan diineed ahaan bay ku xukuntay carab maadaama kacmadii ay degan tahay nimankan qurayshyada xijaas degan maadaama kacbadii ay degan eh, yihiin hoggaan diineed bay carab ku xukumayeen ahay waxakamad fil xarami xaramkiina way ku maamushay ku xukuntay iyo iyo wamaa waalaahu wamaa waalaahu iyo wixii ka agdhow oo ku hareeraysan bisifatiha ahanshaheedii ay ahayd xukuumatan xukuumad ama dowlad tashrufu ilaalinayso calaa masaalixi lwaafidiina ila lbeyti dadka usoo wafdiya kacbada maslaxadooda ixtiraamkaa kalena way haysteen oo waxaa looga dambeeyey waa nimankii xaramka deganaa hadda sacuudiga waddanka sacuudiga la yidhah soo xaramka ma degano khidmada iyo adeega iyo kala dambeynta iyo nidaamka iyo dhismaha soo magac iyo sharaf kumay lahaa beytka ilaahay bay degan yihiin sidaasoo kale ayay xukuumaddii xijaas ka jirtay waxay carab waxay ku xukumaysay waa kow bizacaamati diiniya xagga hoggaan diineed ahaa maadaama kacbadii ay degan yihiin waxay kaloo ku xukumayeen carab waxay ahaa nimankii dadka xujayda iyo wafdiga imaanayo nimankii ilaalinayay qofkii aabbaha dilay hadduu imaado ma taaban kartid sharci baa ka yaallo markuu xaramka ka baxo oo ashar xurum ay dhammaato meelaha ka hesho waxa rabta ku samee laakiin kacbada hadduu jooga far ma saari kartid sidaas iyo ixtiraamkaana way lahaayeen oo oh, maaragtay waxakamad fi lxarami xaramkay xukumaysay iyo wamaa waalaahu wixii ku hareeraysan bisifati ahaanshaheeda ay tahay xukuumatan xukuumad oo tashrufu calaa masaalixi alwaafidiina ila albeyti u taagan oo ilaalinayso kor meerayso dadka beytka soo wafdiyey masaalixdooda iyo danahooda xukuumaddaasuu haddana wa tunafidu fulinayso xukma shariicati ibraahim nabiyullahi ibraahim calayhi salaam shareecadiisana fulinayso iyagoo mushrikiin haddana waxay sheegan jireen dariiqa nabiyullahi ibraahim iyo nabiyullahi ismaaciil calayhim asalaam inay ku taagan yihiin wa kaanad lahaa xukuumaddaas waxay lahayd min addawaa'iri hogaano iyo watashkiilaati qaab dhismeedyo maa yushaabihu wax shabahayo dawaa'ir albaarlamaani baarlamaanka hogaamadiisa iyo fadhiyadiisa oo kale wax u eg bay lahaayeen waan kasoo sheekeynay qolo walba in ree eh, maaragtay adinku shuuradaad leedihiin reer beni asadow ahay adinku waxaad leedihiin reer beni tamiim oo howlaha sadiyooyinka waxyaalaha qaraamaadkaad leedihiin adinku reer beni makzumo waxaad leedihiin reer beni makzumo wixii hogaan iyo military baad leedihiin maaragtay adinku reer beni umayo waxaad leedihiin calanka inaad qaadaan yacni waxay ahaayeen maaragtay qaab baarlamaan camal baarlamaanka markii la dhiso guddiyo lama dhiso baarlamaanka soo guddiyo ma laha guddiga dhaqaalaha guddiga siyaasadda guddiga sharciga waxaas soo bini aadamku ma samaystaan sidaasoo kale ayay waxay lahaayeen maaragtay qaab dawladeed camal bay ahaayeen kama aslafna saan usoo horumarnay walaakina hadihi alxukuumatu xukuumadda xijaas ka dhisnayd kaanad waxay ahayd daciifatan mid tabar yar oo laa taqdiru aan awoodin calaa calaa xamli alcib'i inay qaadda culays kama wadaxa sida caddaatay yowmu gaswi alaxbaashi markay xabashidu soo duushay asxaabu asxaabulfiil wixii meesha ka jiray oo maamul iyo nidaam ahaa waa laga hortegi waayey abraha iyo ciidamadiisa waa laga hortegi waayey waa loo baneeyey kacbada ilahay guriga ilahay isagaa ilaashanayaa layidhi marka magac ahaan bay u jirta maahane awood weyn oo wax difaaci karta ma ahayn maalintaasayna soo caanbaxday soo caanbaxday waxaan ka bilaabaynaa hadda darsigeenna ciwaankeena dayaanaat ulcarab diinihii carbeed intaa waxay ahay wixii siyaasadeed iyo mulkiyadii boqoradii jiray haddana waxay diin haysteen carabi kaana wuxuu ahaa mucdamu lcarabi carab badankeedii iyo xooggeedu itabicuu kuwa raacay dacwata ismaaciil calayhi salaam nabiyullahi ismaaciil dacwadiisii iyo diintiisii niman raacay ahaayeen xiina dacaahu markuu ugu yeeray ilaa diini abiihi ibraahim calayhi salaam aabihii ibraahim diintuu la yimid inay qaataan carab mucdamkeeda marka taasay haysteen oo sheeganayeen fa kaana alcarabi waxay ahayd tacbud ullaha mid ilaahay cabuudo wa tuwaxiduhu ilaahay keli yeesho watadiinu bidiinihi diintiisana diin ka dhigato xataa daala calayhim ulamadu ilaa waqtigii ku dheeraaday wanasuu waxay hillaaween carabi xadan qayb bay ilaaween iyo nasiib mima dukiruu bihi wixii lagu waaniyey diintii nabiyullahi ibraahim oo la yimid iyo nabiyullahi ismaaciil calayhim asalaam ay ula yimaadeen iyo wixii loo sheegay tawxiidkii iyo maaragtay ilahay keliya in la caabudo way ilaaween marka waktiga ku dheeraaday ilaa anahum laakiin ayagu baqiya fiihim waxaa ku haray dhexdooda attawxiidu tawxiid baa ku haray iyo waciddatu shacaa'irin iyo waciddatu shacaa'ira dhowr iyo maaragtay tilmaamood iyo iyo dhowr shicaar iyo dhowr calaamadood oo min diin ibrahim ah baa ku haray iyo magaca tawxiidka unbaa ku haray iyagoo markaa tawxiidka haysto oo laakiin mushrikiin ahayn dhaqankoodina uu bedelmay laakiin afka uga soo haray tawxiidkii besa iyo waxyaalo shacaa'ir ahoo yaryar oo mina iyo xajka iyo waxyaala lamidka aha ah ayaa xataa jaa ilaa uu yimid nin la yidhaha camar ibnu luxay ninka camar ibnu laxayi baa yimid oo ra-iisu khusaaca qabiilka khusaaca la yidhaahdo ninkii madaxda ka ahaa ah ahay khusaaca ninkii madaxda ka ahaa wa kaana qad nashaca wuxuu ahaa nin ku barbaaray calaa amrin cadiimin arrin weyn oo min almacruufi ahay wa kaana qad nashaca wuxuu ahaa mid ku barbaaray calaa amrin cadiimin arrin weyn ahay iyo islaamnimo iyo tawxiid arrintaa maxay tahay arrintaasoo min almacruufi mintan waa bayaaniye markaa arrintaasoo ah min almacruufi macruuf inuu samayn jiray wasadaqati sadaqa inuu bixin jiray walxirsi inuu ku dadaali jiray calaa umuuri diini arrimaha diinta fa axabahu naasu dadkii baa jeclaaday waxa la yihi ninkan waa ahlu khayr waa ninka la yidhaha camar ibn luxay eh, waa ninkii qabiilka khusaaca la yidhaaha madaxda ka ahaa sadaqaduu bixin jiray macruufkuu samayn jiray wanaagii samafalka diintii arrimeedu ku dadaali jiray fa axabahu nnaasu dadkii baa jeclaaday wa daanuu lahu way u hoggaansameen dhanan malo oo minhum xaggooda ka ahaaday u malaynayaan annahu asagu min akaabir alculamaai culamada waaweyn inuu ku jiro wa afaadili lawliyaai awliyada waaweyn inuu ka mid yahay bay moodeen waa la jeclaaday marka aad baa loogu xirmay uma inahu saafara wuxuu u safray ila shaam shaam buu aaday ninkii xamar ahaa waa ninkaas naamta hadda aad maqasheen ninka keenay wey baatay cuze iyo ninka sababtuu ahaa wey ahay nimankan haba iska ahday niman daciif ahoo diintii intii badnayd ka tegay tawxiid bes ay haysteen oo mushrikiin ma ahayn ahay uma inahu saafara ila shaami shaam buu u safray fara'aahum wuu arkay reer shaamo yacbuduuna alawthaana asnaamtii caabudayo iyo sanamyadii fastaxsana dalika arrinkaa wuu la qurux badnaado wuu la qurxoonaaday wadannahu xaqan wuxuu u maleeyaa inay xaq tahay markuu arkay ayagoo asnaamta caabudayo marka ayagu waxay leeyihiin ilaahay baan caabudaynaa laakiin kuwaanna waan ilaahay baan ugu dhowaanaynaa ninkii hebel ahaa weeye kan magacaasu wataa nin sheekoo la yaqaano ahaa ilahay baan ugu dhawaaneynaa ahayd waya waya fastaxsana dalika arrinkaas uu la qurxoonaaday wadanahu wuxuu umaleeyey xaqan xaq inuu yahay muxuu ugu maleeyay liana shaama shaam waxay ahayd maxalu rusuli walkutub meeshii rususha iyo kutubta laga soo diri jiray bay ahayd marka nimanka ahlu kitaab bay ahaayeen haddana nimankii maaragtay marna yahuud baa deganayd marna nasaaraa deganayd intaba ahlu kitaab bay ahaayeen diinta way uga dhowaayeen mar walba marka carab mar haddii meeshiiba laga caabudayaa asnaam waa la quruxsanaatay faqadima uu la yimid macahu sanamkii faqadima wuu yimid macahu maciisa bihubala hubal buu la yimid sanamka hubal la yidhaahdo wajacalahu wuxuu ka yeelay sanamkii fi jawfi lkacbati kacbada dhexdeedu dhigay kacbadu markaa asnaam ma taallo oo diinta nabi ibraahim oo tawxiidka ahayd bay dadku haysteen marka ninkii awliyada loo malaynaya oo la jeclaa oo diintaba looga dambeeyaa sanamkii keenay sheekha xaggiisa hadii lagaa soo gala hadee dadkii waana iska caamo ahay wadaca wuxuu ugu yeeray ahla makata reer maka ila shirki billahi ilahayna u sharig yeelaan oo sanamkan caabudaan faajaabuuhu way yeeleen uma lam yalbas ma nagaan ahlulxijaasi ree xijaasna an itabacuu inay raaceen ahla maka reer maka inay raaceen liannahum iyagu waxay ahayn ree mako wullaatulbeyti nimankii beytka madaxda ka ahaa bay ahaayeen iyo wa ahlulxarami xaramka nimanka madaxda ka ahaa ayay ahaayeen marka mar haddii makaba la keenay sanamkii oo asnaamtii la laga caabudayo waxa weeye oo asnaamtiiba laga caabudayo maka waxay noqota marka waa lagu dayday marka reer xijaas oo dhanna way ku daydeen way ku daydeen waaya ومن أقدم أصنامهم manaatu وmin aqdam وmin aqdami asnaamihim sanamkoodii ugu horeeyey oo ugu fac weynaa manaatu buu ahaa manaat midka la yidhaahdo kaanad waxay marka manaatu waa waa dumar waa sanam lakin magac dumar bay wadataa kaanad waxay ahayd manaat kaanad waxay ahayd manaat bilmushallali meesha mushallal la yidhaahdo calaa saaxili lbaxri badda xeebteeda ah calaa saaxili lbaxri alaxmar badda cas xeebteeda meel ah bilqurbi meel u dhow min qudayd qudayd meesha la yidhaha agteeda halkaasaa la dhigay halkaasaa loogu tegayaa halkaasaa lagu caabudayaa waa manaad uma dabadeed ittakhaduu waxay samaysteen allaata laatay samaysteen fi daa'if meesha daa'if layahan laataa la dhigay uma itakhaduu waxay samaysteen alcuza midka cuza la yidhaahdo biwaadi nakhla meesha waadi nakla la yidhahdo haadihi salaatu saddexdaas akbaru awthaanihim weye asnaamtooda kuwii ugu waaweynaa weye uma kahura shirku shirkigii baa batay wa kaanat ilawthaanu awthaantii iyo asnaamtu waxay ahaayeen waxay noqdeen fi kuli buqcatin min alxijaazi meel kastoo cag la dhigo xijaaz sanam baa la dhigay ahay sanam baa la dhigay wa yudkaru waxaa la sheegaa ana camr ibnu laxayi ninka layaa waa ninkii asnaamta keenay inkaar qabahan oo midkii nebigu sal ly slam uu yidhi waxaan arkay naarta asagoo ku jiro xiidmihiisa saa ugu dhex wareegayo ahay oo jahanamo salkeeda fadhiyo waa ninkii asnaamta iyo shirkiga iyo xumaanta u keenay nimankii carbeed iyagoo maaragtay diinta nabiy llahi ibraahim iska haysto haba aqoon yaraadeenoo jahli ha jira laakiin magaca tawxiid ayagoo iska haysto ayuu u keenay asnaam asnaamta wayudkar waxaa la sheegaa anna camr ibn lxaya ninka la yidhaha kaana lahu inuu lahaa ri'yun wehel inuu lahaa wehel rooxaan ri'yun rooxaan oo min aljinni jinni ah inuu lahaa dadka yidhaha garabdaar baan leeyahay waa la weheliyaa iyo ardooyin baa igu soo dega iyo rooxaan buu waxaasoo dhan waa jin soo maaha kaasoo kale lahaa isaguna fa faahbarahu wuxuu u sheegay jinkiisii bianna asnaama bianna asnaama qawmi nuuxin qowmi nuux asnaamtiisii oo waddan ahayd waddan iyo wasuwaacan iyo wa iyo wayacuuqa iyo wanasran waa kuwii qur-aanka lagu sheegay madfuunatun mid la aasay inay tahay asnaamtaas bijidda meesha jidda la yidhaahdo inay ku aasan yihiin marka jidda hadda magaalo caamaho jidda la yidhahdaa jirto laakiin asalka ereyga wuxuu ahaa jidda xeebta magaalada xeebta ku taallo saasaa la dhihi jiray marka magaalada xeebta ku taallo jidda la yidhaahdo ama magaaladaasi halkaa meeshaas tuuladaa jidda ah inuu ku aasan yahay asnaamtaas buu u sheegay maaragtay shaydaankiisi faataaha wuu u tegay asnaamtii fastashaarahaa fastasaarahaa wuu soo faagtay oo soo quftay uma awradaha wuxuu keenay ilaa tihaama tihaamu keenay falama jaa alxaju xajki markuu yimid xilliga xajka dafacaha wuxuu u kala dhiibay ila alqabaa'ili qabaaishi adinku nasri baad leedihiin idinkuna yacuuq baad leedihiin adinkuna yaquuf baad leedihiin idinkuna suwaac baad leedihiin idinkuna kaasaad leedihiin चलेगा waaya marka wuu kala qaybiyey markii xilliga xajka la gaaray fadahabad way la tagtay qabaaishii biha asnaamtii ilaa awtaanihaa degaanadeedii iyo meeshay ka yimaadeen bay la kala aadeen xataa saara ilaa uu noqday likulli qabiilatin qabiilo walba inuu u ahaaday asanam uma fi kuli beytin sanamun guri walbana sanam baa la dhigay guri walbana sanam baa la dhigay waqad mala-uu way ka buuxiyeen almasjid alxaraama masaajidkii xurmada lahaa iyo xaramkiina bil asnaami asnaam bay ka buuxiyeen walama fataxa markuu furtay rasuulu llahi sala allahu alay slam markata maka markuu furtay rasuulku wajada wuxuu helay xawla albeyti kacbada hareeraheeda wuxuu ka helay thalaatha miatin wasi thalaatha miatin wa sitiina sanaman saddex boqol iyo lixdan sanam oo nin walba magaca leeyahay qoryo iyo la dhoodhoobay magacyo loo yeelay hahaya fajacala wuxuu bilaabay nebigu yadcanuhaa inuu gujinahayo ul intuu qaatay saa ugu gujinaya mid walba xataa tasaaqadad ilaa ay soo daadatay marka ul dheer intuu qaatay nebigu sana walba saa hal mar ugu gujinayo qul jaa alxaq wazahaqa albaatil in albaatila kaana zahuqan uma amara wuxuu amray amara amara wuxuu amray nabigu biha asnaamtii fa ukhrijad waa la saaray min almasjid masaajidkaa laga saaray wa xuriqad waa la gubay dab baa lagu shiday wahaakadaa saara shirku wa cibaadat lasnaami wahaakadaa sidaasuu saare ahaaday ashirku shirkigii wa cibaadat lasnaami asnaamtii la caabuday waxay noqdeen akbaru madharin muuqaalkii ugu weynaayo min madaahiri diini min madaahiri diini ahli ljaahiliya ahlu jaahiliyada diintooda madaahirtooda midda ugu weyn wuxuu noqday shirki aladiina kuwaasoo kaanuu ahaa yaz yazcumuuna kuwa sheegto ku andacoodo annahum calaa diini ibraahim ibraahim diintiisa inay haystaan bay ku andacoonayaan asnaamna waa cabudayaan ahay hadda qofki yidhaha ilahay baan cabudayaa anuu muslim baana mu'min baan ilahay baan cabudayaa haddana qabri inta tago nadar ka galo oo baryo oo ku dawaafo carra ka qaato waa uun la mid ninkaa sanamka haysta unbuu la mid yahay ilaahay subxaana tacaala waxa weeye keligii inaad caabuduu kaa rabaa keligiisa soo ma jeedi cibaadada waxaa laga yaay qofku inuu yidhaahdo anigu ma ma qabri baan anigu usujuudayaa sujuud keliya maha cibaadadu baryadu waa cibaado tawakulku waa cibaado tala saarashadu waa cibaado wax walba nadarku wa wax walba waa cibaado shay walbo oo cibaado ilaahay uu leeyahay haddaad cid kale u leexiso waxa weeye xukunkaagu marka saasuu noqonayaa saasuu noqonaya waaya wa kaanat lahum waxay lahaayeen taqaaliidu taqaaliid iyo wax awow ka soo gaar ah iyo iyo wa maraasimu iyo maraasim iyo dhaqan fii cibaadati l asnaami asnaamtay caabudayaan noocyo kala duwan iyo taqaaliid bay u caabudi jireen kuwaasoo ibtadaca uu bilaabay akharuhaa badankeeda camar ibnu luxay baa bilaabay kiin kaarta qabay asnaamta keenay wa kaanuu waxay ahaayeen nimankaa carbeedna yadunuuna kuwa u maleeyo ana maa axdathahu camrun camr ibnu laxayi wuxuu keenay inay tahay bidcatun xasana bidca wanaagsan inay tahay bidca xasana maba way jirtabo kullu bidcatin dalaala bidca o dhan waa dalaalo bidca xasana maba jirta marka bidca xasana ay u haysteen oo walayse uma sugnaan bay u haysteen walayse inuusan u sugnaan bitaqyiirin bedelin iyo doorin lidiini ibraahim diinta ibraahim nabillahi ibraahim diintiisa wax bedelaya ma ah wax uma dhimayso saasay lahaayeen asnaamtani waxaan waxa weeye waa bidca xasana ah xilligii hore ma jirin waa run laakiin waa bidaa xasan oo dib ka timid oo wanaagsan diinta nabi ibraahim wax u dhimayso saasay lahaayeen ahay fa kaana waxaa ahaa min min maraasimi cibaadatihim waxyaalahay caabudi jireen qaarkeed waxay ahaayeen lil asnaami asnaamta ku caabudi jireen annahum ayagu qaababkay u caabudi jireen annahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen yaxkifuuna kuwa ictikaafu calayha asnaamta korkooday dul fadhiisan jireen oo ku ictikaafi jireen wayaltaji-uuna way magan geli jireen ilayha asnaamta wayahtifuuna biha way u qayshan jireen oo dhawaaqan jireen wayastakiisuunahaa way kaalmaysan jireen fi shadaa'idi xilliyada dhibka uu jiro ayaa loo yeeran jiray annaga hadda waad ogtihiin meelahana la kasoo galay kamid tahay yani wax yaroo dhibaata qofku markuu ku dhaco sheekh hebelow waa la leeyaha meesha ilahay oo la dhihi lahaa sheekh hebelow waa la soo ma jeedin marka wayahtifu wayahtifuuna biha way u dhawaaqan jireen way u dhawaaqan jireen marka waxyaalahaasoo dhan haddaan la iska ilaalinin oo laga taxadarin meel weyn bay ku geenaysaa marka dambena meel xun bay agaha iyo maaratay kusii jiidaysaa wa kaanuu waxay carabi yaxujuuna wa kaanuu waxay ahaayeen yaxujuuna kuwa xajiyo u xajiyo ilayha xaggooda asnaamta xaggooda ay u xajin jireen wayaduufuuna xawlaha way ku dawaafi jireen way ku dawaafi jireen ahay wayata wayatadallaluuna cindaha way isu dullayn jireen wayasjuduuna laha way u sujuudi jireen wa kaanuu waxay kaloo ahaayeen yataqarabuuna ilayha kuwa ugu dhowaado bianwaacin min alqaraabiini noocyo qurbaano ah qurbaano yani xoolo loo qalo iyo wax la qalo qurbaan waxaa la yidhahdaa marki inta xoolo la qalo cunto la cuno allabari la sameeyo allabaryo fa kaanuu waxay ahaayeen yadbaxuuna kuwa u gowraco oo wayanxaruuna haddana u dhuundhabo dabxigana waa ariga iyo lo-da naxriguna waa geela yadbaxuuna kuwa u gowraco ariga iyo lo-da wayanxaruuna geelana u gowraco lahaa asnaamtaas wa biasmaa'iha iyo magacyadeeda markay gowracayaan waxay ku gowracayaan magacii sanam wa haadaani nawcaani labadaa nooc oo min adabxi gawraca ah waa dabxiga iyo naxriga dakara dakarahum allahu tacaala fi qowlihi ilahay baa qowlkiisa ku sheegay qur-aanka wama dubixa wixii loo gowraco cala nusubi asnaamta waa bakti ayaguna wa fii qowlihi tacaala walaa taakuluu ha cuninina mimaa shaygii lam mimaa shaygii lam yud lam yudkar aan lagu xusin ismullaahi caleyhi magaca ilaahay waxaan lagu xusin haga oo bismillahi aan la dhihin ha hagawraci ha cuninina hahay marka labada nooc oo ah inay u gawraci jireen magacoodana ku gawrici jireen labada waa labada qur-aan ku sheegay waxaan magaca ilaahay lagu gawricin ha cuninina wixii sanam loo gowracayna ha cuninina waya wa kana waxaa ahaa number afar weeye wa kana min anwaaci taqarubi dhawaanshaha ay u dhawaanayeen asnaamta noocyadeeda waxay kami waxaa kamid ahaa annahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen yakusuuna kuwa u gaar yeelo lil asnaami asnaamtii shay-an shay min ma- min ma'aakilihim waxyaalahay cunaan iyo wa mashaaribihim waxyaalahay cabbaan ayay maaragtay u gaar yeeli jireen waaya wa kana min anwaaci taqarubi waxyaalaha loogu ay ugu dhawaan jireen asnaamta waxay ahay anahum kaanuu waxaan yakusuuna kuwa u gaar yeelo lilasnaami asnaamta kuwa u gaar yeelo shay-an min maakilihim shay shay kamida waxyaalahay cuni jireen wa mashaaribin waxyaalahay cabi jireen xasba ma xasba maa yabdu lahum wixii u siday hadba ugu muuqato hadba say ugu muuqato ahay wakadalika sidaas oo kale kaanuu waxay ahan yakusuuna kuwa u garaya asnaamta laha asnaamta nasiiban qeyb oo min xarsihim beerahooda kamida wixii kasoo baxay iyo wa ancaamihim xoolahooda beerihii markay soo baxaan qeyb a kamida waxaa layihaha asnaamtaa leh meel baa loo dhigaya xoolihii markii la galo hilibkii qeyb kamida waxaa la leeyahay asnaamtaa iskale ama xoolihii markay dhalaan irmaankii qeyb kamida waxaa laleeyahay asnaamtaa ayaa iskale soo ma jeedid wa min adaraa'ifi waxyaalaha laga soo guuriyey waxaa ka mid ah annahum iyagu kaanuu waxay an yakhusuuna kuwa u khaas yeelo min dalika cibaadadaas cibaadada ayada asnaamta cibaadada ay ba ilaahay caabudayaan ee macnaha asnaamta caabudayaan jus-an lilahi aydan qeyb ka midana ilaahay bay siin jireen yacni ilaahayna qeyb bay maaragtay siinayaan asnaamtana qeyb bay ku magacaabayaan siday leeyihiin waxoo dhanna ilaahay baa iskale subxaanahu watacaala beerta ilaahay baa le ilaahay baa maaragtay maaragtay dhaliyay oo beeray xoolahaan iyo waxaan ilaahay baa ku siiyey qayb marka waxay dhaheen asnaamtaa iskale qaybna waxay dhaheen ilaahay baa iskale siday ayagu sheeganayaan saasay u kala qaybiyeen wa kaanuu waxay an yakusuuna kuwa u gaaryaal min dalika an beeraha iyo ancaamtaas iyo waxyaalahaasoo oo dhan juzan qayb lilaahi ilahay ayadun sidoo kale ahay yani marka ay dhahaan beertan qaybtan ilaahay baa iskale qaybtana sanamkaa leh qaybtii sanamka uaa hadday bacdo tii ilahay bay wax uga soo qaadi jireen haddii qaybtii ay ku sheegeen ayagu ilaahay baa iskale ay bacdana sanamka waxba lagama soo qaadayo had iyo jeer xagga sanamkay u roon yihiin soo ma jeedin hay taasuu marka ka hadlaya sheekhu wa min adaraa'ifi annahum kaanuu waxay ahayn yakhusuuna kuwa u garayeela min dalika waxyaalahaas beerta iyo ancaamtaa iyo waxyaalaha kale juz-an qeyb lilaahi aydan sidoo kale wa kaanad cindahum agtooda waxaa ahaa nimanka carbeed asbaabun kasiira ah, sababo tiro badan oo maa shay buu ahaa kaanuu ay ahaayeen yanquluuna inay soo guuriyaan oo soo raraan liajlihaa darteed ila al asnaami asnaamta inay usoo raraan maa kaana lilahi waxay ilaahay ku sheegeen inuu leeyahay wax allaale waxay ilaahay ay ku sheegeen oy dhehen kan ilaahay baa iska leh inay usoo guuriyaan asnaamta oo xagga asnaamta usoo raraan masalan neefkan waxay dheheen neefkan ilahay baa kana sanamka kii maaragtay ay ku sheegeen inuu sanamku leeyahay hadduu dhinto kii ay dheheen ilahay baa iska intay soo qaadaan bay sanamku siin jireen soo ma jeedi waaya walaakin lam yakunuu ma ahayn yanquluuna kuwa soo raro ila ilallahi ilahay xaggiisa u soo raro ma kaana liasnaamihim waxay sanamkooda ku sheegeen bixaalin sinaba soo ma jeed sinaba wixii asnaamta ay ku magacaabeen xagga ilahay moorta uma soo rari jirin laakiin waxay ku magacaabeen ilaahay bay xagga asnaamta u rari jireen faqaala tacaala qaala tacaala ilahi wuxu yuri subxaana watacaala wajacaluu way u yeeleen lilahi ilahay bay u yeeleen mimaa shaygii qaarkii daraca ilaahay uu abuuray oo min alxarsi beer ahaa iyo walancaami ancaami ahaa nasiiban qayb bay oga yeeleen ahay wajacaluu lilaahi mima dara'a min alxarsi wal ancaami nasiiban wajacaluu way u yeeleen lilaahi ilaahay bay u yeeleen mima dara'a wixii uu abuuray alle oo min alxarsi beera iyo walancaami ancaami nicmoole iyo xoola ah nasiiban qayb bay ka siiyeen faqaaluu waxay dhaheen hada lilahi kan ilaahay baa iskale bizacmim si ay igu sheeganayaan waxo dhan ba ilahay baa abuuray soo mahaa waxay leheen kan ilahay baa iskale wa hada kana lishurakaaina ahay sanamyadeenna iskale iyo asnaamteenna ahay fama kana lishurakaaihim wixii asnaamtooda ay leeyihiin falaa yasilu ma soo gaarayaan ila xagga ilaahay marna uma soo rarayaan wamaa kaana lilaahi waxay ilaahay ugu yeedheen oy uga gooni dhigeen say sheeganayaanna fa huwa yasilu wuu gaarayaa ilaa shurakaa'ihim asnaamtooda intii hore soo faahfaahiyey aayaddan buu fasiray saa waxaa xumaaday maa yaxkumuna waxay xukumayaan ayaa xumaaday waxay isku darsadeen asna maaragtay shirki iyo jawr iyo cadaalad darro ahay hadda kahor qur-aanku in badan buu ka shekeeyey intay yidhaahdeen ilaahay baa awlaad dhalay haddana waxay dhaheen gabdhuu dhalay oo gabdhaha adinka oma jeclidin ba la yidhi gabdhaha adinka oma jecladine intaad shirki samayseen bal haddana waxyaalaha adinku aynaan jeclayn baad kusii sheegteen ilaahay subxaana watacaala waa sidii oo kale haddana ilaahay bay wax ugu dareen asnaamtii iyo geedahay qorteen haddana waxay dhaheen shaygan waxaa iskale sanamka shaygaana lilahi say ugu sheeganayaan markaasay shaygii sanamka uu lahaa hadduu ama neefka dhinto ama beerti ba'do waxay soo qaadayaan kii ay yidhaahdeen ilahay baa iskale sanamka siinaya laakiin marna sanam sanamka kiisa inay xagga geeyaan lagama yaabo ilahi wuxuu yihi saaca waxaa xumaaday maa yaxkumuna waxay xukumayaan ayaa xumaaday insha allahu darsiga caawa intaasaan ku joojinaynaa muqadamadii baan ku jirnaa weli cashirku waa yara adag yahay wax yar baa noo haray inaan nasabu nebiyi gaarno allah adkaysto baaraka allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmatullahi ullahi wabarakaatu